calaa kulli xaal umuuraha uu sheegay oo ictiqaadka u ictiqaadinaayo ruuxu inaan cidan ilaahay ahayn wax bogsiinayso ama wax anfacayso ama wax dhibayso iskeed inay wax u anfacayso ama u dhibayso ama u bogsiinayso waa afcaashii ilahay wax ku saabsan oo cid kale loo rumaynaayo marka waa shirkun fi rububiya ha yeeshee shirkun fi luluhiya wuxuu laasimsanayaa shirki fi rububiyana waa laasimsanaya waa ka dhalanaysa marka nawcan maa daqiiq maa saas aawadeed shirki fi luluhiya in ilaahay cid kale lala caabudo weeye anwaacda cibaadaadka sida gawraca nadarka istiqaasada sujuudda yani marka waxa weeye isticaanada isticaadada anwaacda cibaadaadkoo cid kale yani markaa loo sameeyo ama loola sameeyo cid aan ilaahay ahayn lala wadaajiyo ayay tahay shirkun fi luluhiya laakiin shirkun fi luluhiya waxay laazimsanaysaa shirkun fi rububiya waa laazimsanaysa nooca saddexaad waa shirkun fi lasmaai wasifaat waa shirki magacyada ilaahay iyo sifooyinka ilaahay lagu shirki sameeyo oo cid kale lala wadaajiyo bimacnaa loo rumeeyo inay cid kale la wadaagto wadalika kaan yasifa taasi waxay tahay siduu inuu sifeeyo weeye shaksun ruux bacda khalqi illaahi kaan yaifa waa inuu sifeeyo shaksun ruux bacda khalqi illaahi khalqiga ilaahay qaarkood bibacdi sifaati sifooyinka qaarkood inuu ku sifeeyo weeye alkhaasati billaahi tacaala sifooyinkaasoo ilaahay ku gaara ka cilmi اlgaybi maala waa sida cilmu lgaybka oo kale sida inuu ilaahay og yahay wax kasta inuu ka warqabo maala ay umailu maala tusaalan tusaalaynaya ilaa hayri dalika waxyaalo kale lagu daro oo loo idaafeeyo oo min sifaati rabbina ka mida sifooyinka rabbigeen subxaanahu isaga xumaan ka dheer sifooyinkaasoo alkhaasati bihi ilaahay ku gaaraan marka shirki fi lasmaa'i wasifaat waxay noqonaysaa sifooyinka iyo magacyada uu ilaahay la gaarka yahay in loo rumeeyo inay cid kale la wadaagto sida cid kale in lagu magacaabo allah ama cid kale in lagu magacaabo alraxmaan ama cid kale in lagu magacaabo rabb اlcaalamiin ama waxa weeye in loo rumeeyo cilmu lgaybka cidaan ilaahay ahayn inay og tahay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila allah waxaad tidhaahdaa ma oga cidda cirarka ku sugan iyo dhulka cidda ku sugan aybka ma oga aybka cidnaba ma oga allah mooyaane cid kale ma oga marka waxaa lagu xasriyey ogaalka haybka la og yahay ilaahay baa lagu gaar yeelay وعنده مفاتح الغyب laa yعlamha إlا hu ilahay agtiisoo keliya waxa ahaatay cilmu lhaybka ogaalka haybka la og yahay rabbi uun baa og laa yaclamuhaa ilaa hu isaga mooyaane cid kale ma oga marka haddii loo rumeeyo cid kale haybka inay si mutlaqa u og tahay oo caam ah waxay noqonaysaa shirki akbar waa gaalnimo weyn sifaatkii ilaahay baana cid kale lala wadaajiyey waa shirkun fi lasmaa'i wasifaat sidaas yada ah weeyaan khasaaistu ilaahay la gaarka ahaa ayaa marka cid kale loo rumeeyey inay la wadaagto ayaa cid kale loo rumeeyey inay la wadaagto loo rumeeyey dadka qaarkood waxay ictiqaadsan yihiin oo ay rumaysan yihiin weli hebel sida jaylaani ama cid la midi inay wax walba og tahay wax walba ay taalacanayso markaasaa waxyaalahay u nisbeeyaan ay ku been abuurteen waxaa ka mida ah inay yidhaahdeen wuxuu yidhi yani jaylaani baa wuxuu yidhi bay leeyihiin ma odhane waa lagu been abuurtay wa aclamu cilma allahi uxsi xuruufahu waxaan ogahay cilmiga ilaahay oo xuruuftiisaan koobay xarafba ima seegin taasi maxay noqonaysaa waa shirki akbar waa gaalnimo weyn nebi moxamed sala allahu alayh wasalam yacni ashyaada loo waxyooday mooyaane wax kale haybka kama ogayn qadarkaa loo waxyooday keliyuu ka ogaa caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul marka rasuulladuna qadarkaa loo waxyoodo keliya ayay haybka ka ogaayeen wixii kale waa ka daahnaayeen kamay warqabin rasuul lahi mxamed sal اlahu alيh wasalam gabarh baa ammaantay markaasaa waxay tidhi wa fiina nabiyu yaclamu ma fii hadin waxaa nagu dhex sugan oo nagu dhex jira oo dhexdayada ku sugan nebi og waxa berri jiri doona markaasuu rasuulku sal اlahu alيh wasalam ku inkiray oo wuxuu idhi laa yaclamu ma fii hadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga ayuu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam marka waa inkiray waxaynu ogsoonnahay rasuul lahi moxamed sal allahu alayh wasalam yani ghazwat laxzaab waxa uu diray ciidamada gaalada inuu soo basaaso oo warkooda soo sugo xudayfat bnu mu odhan rasuulku sal allahu alayh wasalam anaa taalacanayo ka warqaba oo wax kastaay ku xanshaashaqaan ama ay ku tashadaan waan ogahay e, xudayfat bnu lyamaan buu u diray markaasuu yihi noo keen yani warka yani duulkan warkooda noo keen waxaad soo darisiisa aad la timaadaan ayaanu jirin bimacnaa wax fal ahaa samayn wax ficil aha isku dayin sida inaad markaa yani wax disho iyo wax lamid a saasuu nabigu ku yihi sal allahu alayh wasalam markii dambena cudayfat bnu lyamaan baa uga warramayay wakadalik waxaa dhacday caaisha oo ooridiisii ah waxay la socotay azwa ghazawaadka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mida bay nebiga wehelisay marka dabeedna iyadoo dabadda ku yaro maqan oo korka qabatay ayaa la guuray ma ogeyn nebigu sala allahu alayh wasalam in ooridiisii uu dadka ugu jeclaa oo uu zawjaadkiisa ugu jeclaa oo caaisho ahi in waxa weeye ay ka hadhay oo ay markaa bannaanka ku yara maqnayd taas kama warqabin wuxuu islahaa yani awrka ayay saaran tahay buu islahaa yani waxa weeye taas waxay kutusinaysaa haybka nebigu sala allahu alayh wasalam qadarkaa loo waxyooday waxaan ahayn inaanu ka ogayn saasay ku tusinaysa ilaahay aayaadka qur'aankaa wuxuu inoogu sheegay yani munaafiqiin madiine la joogta nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu munaafiqnimadooda ogayn wa xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa ahli lmadinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum yani waxa weye munaafiqiin madiine la joogta ayuu ilaahay wuxuu sheegay nebi moxamed sal allahu alayh wasalam inaanu ogeyn munaafiqnimadooda yani saasuu yani ilaahay sheegay marka kullu dalika waxay tilmaamaysaa cilmu lhaybka inuu ilaahay la gaar yahay ayay tilmaamaysaa yani taas yada ah ayay markaa tilmaamaysaa marka almuhim haddii loo rumeeyo <clears throat> cid kale inay haybka og tahay oo la yidhaahdo si mutlaqay haybka u og tahay waxay noqonaysaa gaalnimo gaalnimo ayay noqonaysa saas aawadee ahlucilmigu waatay yidhaahdaan sida kutubta fiqiga qaarkoodba ku sugan oo fii baabi ridda ay ku soo arooriyaan wakadalika fii kutub lictiqaadna ay tilmaamaan yani eh, ay yidhaahdeen ruux hadduu markaa waxa weeye gabadh guursado oo lagu yidhaahdo gabadh ayaa kaaga markhaati ahaa inaad guursatay oo yidhaahdo waxaan ku guuriyey bishahaadati illaahi wa rasuulih ilahay iyo rasuulkiisa iiga markhaati ahaa ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa iga markhaati ahaa hadduu yidhaahdo kafar waa gaaloobayaa oo wuxuu ku gaaloobayaa yani yani sheegista uu sheegay ama ictiqaadiyey in rasuulku sal allahu alayh wasalam gurkiisan uu og yahay nebigii oo dhintay sal allahu alayh wasalam dabadeed dhimashadiisii dabadeed ayuu wuxuu markaa sheegtay inuu ficilka uu sameeyo guursiga ah inuu nebigu ka warqabay marka waxa way milladii waa ka baxayaa ruuxaasi waa gaaloobayaa wuxuuna ku gaaloobayaa rumaynta uu u rumeeyey inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam haybka og yahay yani saas iyadaa bay marka ahlucilmigu yani nasgareeyeen shirkun akbar nooca afraad shirki weyn huwa shirku lictiqaad waa shirki ictiqaadka ku saabsan oo yani waa shirkiga markaysaga yani gaalnimada ah wa huwa mukhrijun min almilla waa mid qofka ka saaraaya diinka waa shirki xagga caqiidada galay marka wa isagu mukhrijun waa mid qofka ka bixinaaya min almillati diintu ka saaraya nooca shanaad shirkun asqaru waa shirki ka ka waabsan ama ka yar kaasoo xagga yaraanshaha ka habeen ama uga yaro dhow yahay wariyaau istuska weeye wa huwa markaysaga yani riyaagaasi hayru mukhrijin waa midaan qofka ka saarayn min almillati aan diinta ka saarayn bimacnaa diinta si dhammaystiran ugama saaraayo walaakin tajibu tawbatu ha yeeshee waxa waajiba toobadkeen minhu laga toobad keeno shirku asqarka ama riyaaga laga toobad keeno ayaa waajiba waatuu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam ahwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar qaaluu wama shirku lasqar waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga kiisa ka weyn ka yar ama ka waabsan oo xagga yaraanshaha ka xiga markaase shirku asqarku waa maxay qaala alriyaa waa istuska ayuu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam shirkun khafiyun nooca lixaad waa shirki qarsoon wa huwa an yacmala inuu sameeyo weeye alrajulu ninku limakaani arajuli yacni meesha ninka joogo daraaddeed inuu wax u sameeyo ama nin inuu meesha joogo daraaddeed samaynta uu wax u sameeyo ayaa waxaa layahay shirki khafi wa huwa ariyaau ayda lafdiga iyo erayada kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid yani shirki khafi iyo shirki riyaa waa bimacnan wa huwa ariyaau aydan waa istuska weeye in cibaadadii ilaahay lagu caabudaayey cid kale laysku tuso oo manzilo iyo sharaf lagaga doono wa huwa kamaa calimta waxa uu ahaaday kaasina sidaad markaa garanaysaba aada hore usoo garatay ayra murijin hayru mukhrijin min almillati hayru mukhrijin midaan qofka ka saarayn min almillati aan diinta ka bixinayn oo ka saarayn walaakin tajibu tawbatu ha yeeshee waxa waajiba towbad ayaa waajiba minhu laga toobad keeno ayaa waajiba shirki khafi baa la yidhahdaa kaana shirkiga khafigiina waxa wey waa riyaaga waa shirkiga qarsoon bacdi culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen shirki khafi waxaanu ku magacaabaynaa annagu shirki kasta oo qarsooni u dhacaaya ayuu marka aanu ku magacaabaynaa marka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood shirki khafi oo akbara oo ictiqaadkii la qarsanaayo oo kale shirka khafiya ka dhigayaan iyo munaafiqnimadii la qarsanaayo oo kale iyo shirki yani markaa khafiya oo isagoo qofka diinta aan ka saarin oo riyaaga ah laakiin isticmaalka culammada badankoodu ay isticmaalaan yani shirki khafi waa inuu la macno yahay riyaaga laftiisa inuu la macno yahay oo uu asqar yahay weeyaan walakin tajib tawbatu minhu ha yeeshee waxaa waajiba in laga toobad keeno yani dunuubtao dhan waxaa waajiba in laga toobad keeno shirkun ictiqaadiyun nooca kale waa shirki ictiqaadka loo nisbeeyey huwa shirku lakbaru waa shirkiga weynida badan wa huwa shirkiga ictiqaadiga ahi mukhrijun waa mid qofka ka saaraaya min almillati diinta ayuu ka saarayaa oo si dhammaystiran uga wada bixinayaa waalciyaadu billah magangalkuna yani ilaahay baa la magan gelaya ay kaainu biاllah yani ama mutacalliq billah yani magangalka allah baa la magan oo cidda la magan ay tahay in la magan waa allah oo bimacnaa aynu ka magan shirkiga shirkun camaliyu nooca kale waa shirki camalka loo nisbeeyey iyo ficilka wa kullu camalin waa camal kasta oo xakama calayhi sharcu sharcigu ku xukumay alislaamiyu sharcigaasoo islaamka loo nisbeeyey bishirki shirki uu ku xukumay kadabxi sida gowraca ligayri illaahi ilahay cid aan wax loo gowraco waannadri iyo sida nadarka ligayri illaahi ilahay cid aan ahayn loo nadro iyo wagayri daalika iyo waxyaalo aan taas ahaynba shirki camali culammadu waxay u isticmaalaan laba marka isticmaal oo kala duwan culamada qaarkood shirki camali waxay ku iطlaaqaan umuurta markaa dunuubta ah ee camalka maxdiga iska ah bay shirki camali ku magacaabaan ee shirku asharka ah camalina waxay uga jeedaan waa camaliyu maxdun waa camali saafi ah oo aan shaa'ibat lictiqaad ayna ku jirin wax baraxa oo ictiqaadi aanu wehelin sida waxaa weeye riyaaga iyo istuska sida markaysagaa dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaarto iyo ashyaada la midka man xalafa bigayr illaahi faqad kafara aw ashrak iyo ashyaada la midka marka isilaaxan culamada qaar waxay u isticmaalaan hadday camal yidhaahdaan waxay uga jeedaan yani shirki asqar sidaa ha uga jeedaane laakiin ogama dan lahaa wax camaloo lagu kufriyo miladiyo diinta lagaga baxaaba ma jirto kama wadaan ugama jeedaan camalba laguma gaaloobo culammada isilaaxaas markaalihii ugama jeedaan waayo acmaasha waxyaalaha milada lagaga baxaayo lagu gaaloobaayo waxay ku magacaabayaan ictiqaadi marka waxay leeyihin shirki ictiqaadi wuxuu u dhigmaa shirki akbar shirki camalina wuxuu u dhigmaa shirki asqar umuurta markaysaga acmaasha ee lagu gaaloobaayo ama orahyada ah sida cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama musxafka marka in la ihaaneeyo lagu joogsado cadiid iyo badheedh loogu joogsado iyadoo la garanaayo ashyaada noocaas oo kale ah waxay leeyihin waa shirki ictiqaadi camal waxay ku noqotay uun camalka inay ku dhacday oo meeshay ka dhacday baa jawaarixda ah iyo xubnaha ah ha yeeshee laakiin ruuxa kama dhici karto mooyaane caqiidadiisi inay kharibantay oo fasahaaday oo kufri ku sugan yahay mooyaane si kaleba ugama dhici karto macnaha noocaasaan ahlucilmiga qaarkood baa si fiican u tafsiiliyey waxaa ka mida ah, markaysagaa sheikha la yidhaahdo xafid xakami raxmat ullaahi calayh yani kitaabkiisa la yidhaahdo aclaamu sunati almanshuura masalada noocaasa waa kaga hadlay waxaanu markaa tilmaamay in waxa weeye wuxuu u qaybiyey waxyaalihii shirkiga ahaa shirki camaliya oo maxdi ah iyo shirki ictiqaadiya yani umuurahaasna waxa weeye sidaas ayuu tilmaamay waxaanu sheegay ictiqaad faasiday laazimsanaysaa waxyaalaha kufriyaadka camalka ka dhacaya marka calaa kulli xaal isticmaal waa kan saynu sheegnay ugama jeedaan culammada ahlusunnaha ee odhanaysa shirki camali ku magacaabaysa shirku asqarkaa shirku akbarka oo dhanna ku wada magacaabaysa shirki ictiqaadiya inuu yahay camal laguma gaaloobo diinta lagagama baxo ugama jeedaan waayo camal kastoo lagu gaaloobo waxay ku magacaabayaan ama xubnaha ka dhaco oo ficil ha loo sameeyo ama odha ha ahaado ama ictiqaad ha ahaado shirki ictiqaadiya ku magacaabayaan waxyaalaha aan diinta lagaga baxayn ee sharcigu shirki ama kufri ku magacaabayna camali bay ku magacaabayaan marka waa isilaax iyaga u sugnaaday laakiin waxa weeye ictiqaad faasidi kuma jiro culamadii ahlu sunne qaarkood baana saa u isticmaashay ahlucilmiga qaarkoodna waxay isticmaaleen tacbiir ka daqiiqsan oo kaa ka fiicana waxay yidhaahdeen yani shirki camali wuxuu u qaybsamaa laba qaybood shirku camaliyu mukhriju can ilmilla shirki camalka loo nisbeeyey oo qofka diinta ka saaraaya waa sida ashyaadan uu sheikhu inoo misaaliyey sida gawraca ilaahay cidaan ahayn wax loo gowraco sida nadarka ilaahay cidaan ahayn loo nadro sida sujuudda ilaahay cidaan ahayn loo sujuudo iyadoo lagu tacdiiminayo lagu weynaynayo yani ashyaada noocaas oo kale ah yani shirki camali haddii lagu magacaabo waxaa loo jeedaa waa camaliyu mukhriju can اlmil laakiin culamada kale waxay ku magacaabayaan ashyadan oo kale shirki ictiqaadiya shirki ictiqaadiya ayay ku magacaabayaan qaybta kale waxay leeyihiin iyo shirki camaliya oo qofka diinta aan ka saarayn waa sida marka waxa weeye alxalif bikayr illaah ilaahay cid aan ahayn oo lagu dhaarto ayaa ka mida waxaa ka mida siyarada iyo baasaysigaa ka mida ashyaada shirki asqar ah ee sharcigu shirki ku magacaabay miladiyo diintana aan lagaga baxaynin waa shirki camali ah oo qofka diinta aan ka bixinayn sheekuna hadda siduu uga jeedaa waa sidaasoo shirkiga camaliga inuu ka mid yahay qayb qofku diinta kaga baxaayo yani saas uga jeeda qaybta kalena waa sugaya waa markaa ma yani ma dafirsanaa oo labada qayboodba shirkiga camaligu waa leeyahay buuli waana sida lajna daa'ima lafteedu ay martay oo lajna daa'ima shirkiga camaliga marka la weydiiyo le shirkiga camaliga qofku diinta ma kaga baxaya mise waa waxaan diinta lagaga baxayn waxay odhanayaan shirkiga camaliga wuxuu uqaybsamaa laba qaybood qayb markaa lagu gaaloobayo diinta lagaga baxayo iyo qayb aan diinta lagaga baxaynin marka calaa kulli xaal taqsiimkaas ayaa ijmaal ka maran oo waadixsan oo xagga tafsiilka iyo caddaynta markaysaga yani wax la caddaynayana usii dhawaansho badan in la yaha shirkiga camaliga wuxuu uqaybsamaa shirki akbara iyo mid asqara labada qayboodba waa leeyahay shirkun lafdiyun nooca kale waa shirki lafdiga ama odhaahda loo nisbeeyey huwa kullu lafdin waa eray kasta oo xakama calayhi sharcu sharcigu ku xukumay sharcigaasu alislaamiyu islaamka loo nisbeeyey bishirki shirki ku xukumay kalxalifi sida markaa dhaarta bigayri illahi ilahay cid aan in lagu dhaarto wa ka qowli bacdi innaas iyo sida odhaahda ay dadka qaarkood yidhaahdaan maa liya ila allah wa anta yacni iima sugnaanin yacni ilaahay iyo adiga mooyaane cid kale malihi ama ilaahay iyo adigaan ku noolahay watwakaltu calى اllahi allah baan tala saartay wacalayka adigana waa ku tala saartay walowla allahu wa fulan yani allah iyo markaysaga cid kale in laysku laado umuuraha markaysaga qadariga ah sida markaa nabadgelyada sida waxa weeye tala saaradka sida marka arsaaqda sida nolosha waxay noqonaysaa waxa weeye shirki asqar ayay noqonaysaa ama shirki lafdi bay noqonaysaa lakaana kada wakada lawla allahu ay lawlaa icaanat llahi wa fulaan yani kaalmada yani allah iyo hebel haddaynay jirin lakaana kada wakada sidaa iyo sidaasay noqon lahay ilaa hayri dalika erayo kale lagu daro min alalfaadi erayada ka mida ashirkiyati shirkiga loo nisbeeyey calaa kulli xaal taasina waa shirki lafdi shirki lafdi wey alxarif bigayr illah laftiisu waa shirki lafdi shirku tashriic nooca kale waa shirkii sharciyaynta ku saabsan wa an yambida waa inuu tuuro alinsaanu ruuxu ama bini aadamku alkitaaba wasunnata kitaabkiiyo sunnada ayuu tuuray bimacnaa waa ka tegey baa loo jeedaa waya'huda uu qaato biaaraa'i rijaali ra'yada ragga uu qaato wa qawaaniini lbashar uu qaato xeerarka bini aadamku dejiyey uu qaato taana waxaa la yidhaha shirku tashriic baa la yidhahdaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi am lahu mise iyagay u sugnaatay shurakaa wadaagayaal miyaa u sugnaaday shurakadaas oo sharacuu lahum iyaga u sharciyeeyey min addiini xagga diinta uga sharciyeeyey maa lam ya'dan bihi illaahu waxaanu ilaahay u fasixin uu sharciyeeyey miyaa u sugnaaday yani qaar ay wadaagaan dalaalka iyo baadida ay wadaagaan oo u sharciyeeyey miyaa jira yani markaa diinta xaggeeda iyo cibaadada iyo caqaa'idka uga sharciyeeyey waxaan ilaahay u fasixin waa inkaar waxaalaana inoo tilmaamaya yani allah inuu isagu wax sharciyeeyo ashaaric inuu allah yahay rasuulkiisuna sala allahu aleyh wasalam waxwaa sharciyeeyaa waa loo fasaxay isagana laakiin cidaan ilaah iyo rasuulkiisa ahayn yani waxa weeye waxba ma sharciyayso oo waxba xalaalayn karto waxna ma xaaraantinimayn karto shay xalaal ahaa xaaraan kama yeeli karto shay xalaal ahaa xaaraan kama yeeli karto ama shay xaaraan ahaa xalaal kama dhigi karto waa saas marka haddii yani cid kale ay wax sharciyayso sharciga khilaafsan oo shay shareecadu xaaraantinimaysay ay xalaalayso ay tidhaahdo khamrigu waa xalaal sinadu waa xalaal oo waa bannaan tahay ciddii ku raacda oo xalaalnimada u ictiqaadisa inay xalaal tahay u rumaysaa waxay ku dhacday shirki akbar oo milladii iyo diintii waa ka baxaysa hadday taaca fi la yimaadaan oo caqiidada ku ateecaan laakiin hadday camalka keliya ku ateecaan oo marka la yidhaahdo shaygani xaranta ahaa waa xalaal oo annagaa xalaalaynay dabaed camalanun baa loo sameeyey oo yani markaa shayga ay yidhahdeen waa xalaalaynay ficil ahaanun haddii loo sameeyo laakiin xaaraannimadii laga ictiqaadsan yahay marka waxay noqonaysaa macsiya min almacaasi macsi macaasida ka mid noqonaysaa laakiin gaalnimo noqon mayso haddii laakiin loo rumeeyo yani caqiidada lagu ateeco oo shaygii xaaraanta markay cidi xalaalayso oo ay tidhaahdo waa xalaal laga xalaal yeesho xalaalnimo loo ictiqaadiyo ama shaygii sharcigu xalaaleeyey markay cidi xaaraantinimayso laga xaaraan yeesho xaaraannimo loo ictiqaadiyo loo rumeeyo oo la yidhahdo waa xaaraan oo ictiqaadka taxliilka iyo taxriimka lagu ateeco caqiidada ah waxay noqonaysaa markaa shirki akbar culamada ahlusunna waljamaaca sidaas iyadaabay ka qabaan sheekhulislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa majmuuc alfataawa mujalladka toddobaad yani safxadda sagaal iyo lixdan ilaa toddobaatan ayuu masalada noocaasa ku tafsiiliyaa ee ku sharxaa si fiican markaisaga ugu sheegaa ahlucilmiga kalena saasay u tilmaameen kutubta tafaasiirta laftooda macnaha noocaasa waxa wey waa ku tafsiiliyaan waa ku sheegaan sida waxa weeye qurtubi kitaabkiisa tafsiirka ah wain aactumuuhum inakum lamushrikuun yani qurtubi tafsiirkiisa halkaa tafsiilka waa ku sheegaya masalada ay ahlucilmigu ka qabaan wakadalika marka qaadi abu bakr ibn اlcarabi isaguna axkaamu qur'aanka tafsiilka masaladaas waxa uu ku sheegaya mawdicaasuu ku sheegaya oo uu ku tilmaamaya culamada ahlusunna waljamaaca qaaibatanna dhammaantood tafsiilkaas ayay qabaan laakiin sidaa waxaa khilaafay khawaarijta oo yidhi haddaad markaysaga macsi cid ku ateecdo wax sharciga khilaafsan oo sharcigii intaad ka tagto macsidaa cid aad ku adeecdo milladda waad ka baxaysaa taana waxaa ka dhalanaysa in muslimiinta lagu gaalaysiiyo macaasida iyo dunuubta lagu gaalaysiiyo ayaa ka dhalanaysa waayo macsi kasta waxaa lagu adeecay shayaan shayaankuna waa taaquut waa taaquut shayaankuna marka waxaa weeye amarna waa leeyahay marka shayaankii taaquudka ah ahaa ee amarka lahaa tashriiciisii iyo amarkiisii raacitaanka lagu raacay mukhaalafadaas dee may noqon markaysagaa mid waxa weeye lagu gaalaysiiyo ruux kasta waayo waxaa ka dhalanaysa adnaa macsiya sakaa'irta iyo kabaa'irta nooc kastoo macaasida ka mida in lagu gaalaysiiyo muslimiinta ayaa ka dhalanaysa waana baail dee ictiqaadkii ahlusunna waljamacana waa khilaafsantah waa ictiqaad alkhawaarij shirku lmaxaba nooca kale aayaddan culamadu waxay u deliishadaan bidaca radinta la radinaayo am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini waayo waxaa la socota qayd ku saabsan min addiini qaydkaasi wuxuu faa'iidaynayaa xagga diintay uga sharciyeen baa layidhi xagga diinta marka waxaa weeye shay shareecada eh, khilaafsan oo inta waxa weeye la dejiyey eh, laga dhigaayo inuu diin yahay oo uu sharci yahay ou diinta ka mid yahay ta noocaasay aayaddu sheegaysaa ta noocaasa ayay aayaddu sheegaysaa saas aawadeed culamada ahlusunna waljamaca waxay u deliishadaan bidaca radinta la radinaayo waayo bidacu waa tashriic shayaan shayaan markaisaga yani ayaa sharciyeeyey xaggiisana ay ka ahaatay bidcooyinku diinna waa laga yeelayaa iyadoo shareecadii khilaafsan ayaa la waa wax sharciya oo diina ayaa markaa la yani wax sharciya oo diina lagu sheegaya marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlucilmigu waxay u deliishadaan waxyaalaha aan shareecada ka mid ahayn ee sharci laga dhigaayo marka la radinaayo aayaddan waa u deliishadaan ama lahum shurakaau sharcuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah shirku lmaxabba nooca kale waa shirkiga jacaylka huwa an yuxiba waa inuu jeclaado alinsaanu qofka ama ruuxu waa inuu jeclaado ama shaksigu hayr allahi ilaahay cidaan ahayn waa inuu jeclaado weeye cidaan ilaahay ahayn waa inuu jeclaado ka xubbihi siduu u jeclaanayo si la mida waa inuu u jeclaado lilaahi ilaahay u jeclaanayo aw ashadda ama si ka daraansha badan siduu ilaahay u jecel yahay inuu u jeclaado ayaa waxaa la yidhahda shirku lmaxaba yani shirkigii jacaylka ayaa la yidhahdaa yani shirki jacaylka ku dhacaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wamin annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yatakhidu mid ka yeelanaya min duuni illahi allah sokadii andaadan qaaruu rabbi la masaynaayo ama la simaayo oo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubi illaah siday allah u jecel yihiin oo kale ay u jecel yihiin andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubi illaah ay ka xubihim lilah sida jacaylkooda ay allah jecel yihiin oo kale ayay markaa u jecel yihiin wladiina aamanuu kuwii waxaa la ogsoon yahay shayaaiintu waxay samaysaa tashakul bini aadan bay isu ekaysiisaa marka ruuxan laleeyahay masaajid kala duwan buu mar keliya mid walba mid kastaba ka khudbadaynayey xilli keliya dee waxay ahayd shayaaiin baa muuqaalkiisii su ekaysiisay shayaaiintii ku adeeganaysay markaas isaguna mid buu xaadiray kuwii kalena iyagaa suuraddiisii ku xaadiray iyo muuqaalkiisii intay isagii su ekaysiiyeen bay muuqaalkiisii ku xaadireen maxaanay u wada shaqaynayaan dee waxawaye kufri say dadka u gaalaysiin lahaayeen rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru matwaakum khaalidiina fiiha ila ma shaaa allah waa istimtaacii waa isku danaysigii yani shayaaiinta jinka iyo shayaaiinta insigu ay isku danaysanayeen yani noocaas wy noocaas weeyaan ahlucilmigu waxay tilmaameen ruuxu hadduu markaa gaalnimo yani ku hadlo inaan hadalkiisa ha loo awilayn ama ta'wiil ha dhow hadduu saaro inaan loo aqbalayn masalan ah, saddex boqol iyo wax yar markay hijriyadu ahayd waxaa soo baxay nin la odhan jiray xusein ibnu mansuur alxallaaji calayhi min allahi ma yastaxiq waxa uu ku hadlay hadallo badan oo khatar oo kufri ah welinimona waa sheeganayay hadda koob iyo toban qarni ka hor kun iyo boqol sano wax ka badan baa wakhtigiisii laga joogaa hadallada uu ku hadlay waxaa ka mid a inuu yidhaahdo subxaani subxaani waxaa ka mida inuu yidhaahdo yani macbudukum taxta qadamaya waxaa ka mida inuu ilahnimo sheegto haddana maca kulli dalik wuxuu sheeganayaa inuu diintii nebiga haysto ayuu sheeganayaa oo u abtirsanaya weli ilaahay inuu yahayna waa sheeganaya waa la xidhay waa la qabtay sanawaad baa la hayay caalimkii soo baxaba waa la weydiiyey culammadii waxaa hadalkoodii isugu baydhay ma isku waafaqeen in gaalnimo loo dilo gaalnimo in loo dilo marka xusein ibnu mansuur alxallaaj kufri iyo gaalnimaa loo dilay qadaadii sharcigana saasaa lagu xukma ruux iyo labana ma xukumine caalimkii soo baxaba waa la weydiinayey sagaal sanaa la hayey culammadii markay yidhaahdeen dhammaan ha la dilo oo kufri ha loo dilo iyo gaalnimo ayaa la dilay ninkii caynkaas ahaa suufiyadu xataa aan dabaday haystaan waxay leeyihin weli ilaahay buu ahaa weli ilaahay buu ahaa bay leeyihin hadda ka warka suura wardi isaga laftiisuna waa soo baxay weli nimuu sheegtay hadallo kufrigana waa ku hadlay isagana waa la qabtay kufri baa loo dilay iyo gaalnimo qudaadii baa loo geeyey markaysagaa shareecada wax ku xukumaysay iyagaa markaysagaa xukumay ninkan inuu yahay xalaalu dam oo dhiiggiisu xalaal yahay shareecadiina uu ka baxo ka gaaloobay sii baa lagu dilay ibnu arabi aلطa'i الsuufi isaga ma dhicin in la qabto oo la dilo laakiin culammadu kutub bay ka qoreen inuu markaysaga isaguna gaal ahaa nimankaa dhammaantood waxay u qabaan hadda suufiyadu ama in badan oo ka midi inay ahaayeen niman wanaagsan waa awliye ilaahaya cidda gaalnimada ku xukumaysaana maqsuudkoodiiba inay fahmiin bay ku leeyihiin oo hadalladan ay odhanayeen macnayaal kale uga jeedeen calaa sabiil miaal waxay yidhahdeen xuseyn bin mansuur alxallaaj wuxuu uga jeeday macbuudukum taxta qadamaya bimacnaa adduunyada ayaa markaysaga aad iyo aada uga daba dhacdeen oo caabudaan marka waxaa weeye dee dahab baa addimadayda hoostooda ku aasan taise cabdu dinaar cabdu dirham soo lama odhan marka mid ka dambeeya yidhi waa bal meeshu taagnaa qoda markaasaa dahab laga soo saaray baa maqsuudkiisi baan dee la fahmina waxan buu ujeeday bay yidhahdeen kaba soo qaad inuu ujeeday ma laga aqbalayaa maya shareecadu waxa la yidhi lama aqbalaayo qofku hadduu gaalnimo sheego ta'wiil hadhow inuu gaalnimadiisii saaro lagama dhegaysanayo ta'wiilkaa saas aawadeed qaadi ciyaad kitaabkiisa ashifa waxa uu tilmaamayaa yani ruux hadduu rasuulka caayo oo hadhow yidhahdo rasuulka dee rasuul ilahay uma jeedini waxaan anigu u jeeday dibqaloocaan u jeeday lagama dhegaysanayo gaalnimaana loo dilaya marka inuu leeyahay anigu irsaalka irsaal sharciga ugama jeedin irsaal qadariyan uga jeedi ya hadal daahir kufri ku ah ruuxu inuu saaro hadhow ta'wiil markaysaga uu saaro uu leeyahay macno kalean uga jeeday qariinada iyo amaaradaasna markii hore aynay muuqan lagama dhagaysanayo ahlu cilmigu taana waa isla ogoliyiin inaan laga dhagaysanayo ta'wiilka la aqbalaynin oo hadhow macno kaloo daahirka khilaafsan ku awilaayo <clears throat> wa qaala tacaala ilahay wuxuu yihi xunafaaءa lilahi hayra mushrikiina bih waxay ku xidhan tahay aayadda ka horaysa faاjtanibu الrijsa min alأwhaani wاjtanibu qawla الzuur waxaa ka dheeraataan qurunka sanamada ahaaday ka dheeraada xunafaaءa lilaahi xaalaad soo iilanaysaan oo ilaahay dartii usoo ilanaysaan oo aad ka soo ilanaysaan baailka iyo gaalnimada ka soo ilanaysaan hayra mushrikiina bihi waxaa xunafo tihiin xaal aydaan ilaahay waxba la wadaajinaynin xaalkaasaa xunafo tihiin waman yushrik billahi ku kastoo allah u shariig yeelo cid kale wax la wadaajiya yani wuxuu la gaarka yahay cid kale la wadaajiya sida cibaadadoo kale fakaannamaa hara min asamaai wuxuu shabahaa sidii mid ka soo dhacay samada oo fataktafuhu ay dafayso aayiru shimbiruhu ay dafayaan oo kala goobayaan googoosanayaan aw tahwi bihi riixu ama dabayshu ay ku hoobinayso oo ay ku tuurayso fii makaanin meel oo saxiiqin fog yacnii haadaanaan gumba lahayn oo kale mid ay dabayshu ku tuurtay oo kale u shabahaa yacni waa halaagsamay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduh ay wadkur waxaad xustaa id qaala wakti uu yidhi luqmaanu luqmaan uu yidhi libnihi inankiisii uu ku yidhi wahuwa walxaal huwa isagu luqmaan yaciduhu uu waaninaayo inankiisa yaa bunaya inankaygii yaraayow laa tushrik billahi ilahay ha u shariik yeelin cid kale ilahay waxba ha la wadaajin ina ashirka shirkigu la dulmun waa dulmi caiimu weyni badan weeyaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen nebiyadii baa laga soo warramay markaasaa siddeed iyo toban nebi magacyadooda lagu sheegay halkaas suurat lancaam siddeed iyo tobankaa nebi markii magacyadooda la sheegay ayaa waxaa la yidhi walow ashrakuu hadday markaa shirki samayn lahaayeen la xabita canhum waxaa ka buri lahaa maa kaanuu yacmaluun kay ahaayeen mid eh, qaar sameeye ay ahaayeen ayaa ka buri lahaa marka waxaa laynoo tilmaamayaa nebiyada hadday fardan wa taqdiiran dhici lahayd may dhicine inay shirki la iman lahaayeen hadday dhici lahayd may dhicin inay dhacdaana ma suuragal ahayn camalkoodaa buri lahaa maxaa laynoogu tilmaamayaa dadka kalea loogu quusgoynayaa dadka kale ayaa loogu quusgoynayaa marka aayaddu waxay ku tusinaysaa shirkigu inuu camalka buriyo laakiin goorta uu buriyaa waxay tahay waa marka lagu dhinto cala alqawli araajix culamada qaarkood waxay yidhahdeen marka uu gaalnimada la yimaado isla markiiba isla markiiba camalkiisu qofka waa burayaan laakiin sida ka qawisani waxay tahay raajixa ahi camalkiisaasi burinta uu burista uu burayaa waxay ku xidhan tahay inuu gaalnimada ku dhinto ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة fayamut baa ku jirta marka aayaddaas waa muqayad aayaddan iyo aayaadka kale la midkiina waa mutlaq marka siddeed iyo tobankaa nebi ee la sheegay ee la tiriyey waxa uu ilaahay inoo sheegay hadday markaa shirki la iman lahaayeen fardan wa taqdiiran inay la yimaadaan ma suuragal ahe shirkulakbar hadday la iman lahaayeen camalkoodii waa buri lahaa oo wax xasani uma hadhin marka inagaana laynoogu qoosgoynaya aayadda horena waxaa laynoo sheegayaa luqmaan inankiisii inuu l ugu dardaarmay inuu ugu dardaarmay tawxiidka oo shirkiga ka waaniyey inagu waxaa laga yaabaa haddii lais yidhaahdo marka waxa weeye waalid inankiisa u dardaaran haddii is yidhaahdo sida badan dardaarankaasi adduunyin ku saabsan yahay xoolaha adayicin ciddan ka warhay ciddan caynkaas samee yani waxa weeye laakiin diinta dardaaranka cidda ku dardaarmaysa iyo tawxiidka waa yar tahay wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi walaqad uuxiya ilayka ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe waa la waxyooday ilayka adigaa lagu waxyooday wa ila aladiina kuwiina waa loo waxyooday nebiyada ahaa ee min qablika adiga kaa horreeyey mid walba waxaa loogu waxyooday lain ashrakta layaxbaطanna camaluka haddaad shirki samayso layaxbaطanna waa buraya oo waa burayaa camaluka camalkaagu walatakunanna waxaad noqonaysaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray ee guuldaraystaad ka mid noqonaysaa bal ilaha facbud yani allah oo qura caabud wa kun waxaad noqotaa min ashaakiriina kuwa ilahay u shukrinaqaaya ka mid noqo wa qaala tacaala ilahay wuxu uhi walaa takuunanna ha noqonin min almushrikiina kuwa mushrikiinta ha ka mid noqon ee ilaahay cibaadada cid kale la wadaajiya ama wuxuu ilaahay la gaari yahay cid kale la siiyo la wadaajiya ha ka mid noqon wa qaala tacaala ilahay wuxuu uhi muniibiina ilayhi wattaquuh waxaa ka horeeya fiطraة اllahi alatii faطra الnaasa calayha ay ilzamuu fiطraة allah fitrada ilaahay iyo diinta ilaahay laazimaan muniibiina ilay waxaa laazimtaan diinta ilaahay xaal aad tihiin qaar soo noqonaaya ilayhi ay ila allah xagga ilaahay qaar u noqonaaya xaal aad tihiin laazimaan wattaquuhu ilaahay ka baqa wa aqiimu salaata salaada ooga walaa takunuu ha noqonina min almushrikiina qaar mushrikiinta ka mida ah ha noqonina yani shirkiga ka fogaada ka dheeraada iska daa inaad gaalnimo la timaadaan iyo shirkiye jumlada iyo tirada higilka gaalada ha farabadinina higilka gaalada ha farabadinina maanta waxa weeye dadkii muslimiinta waxaa laga kari la'yahay bilaadka gaalada iskaga jooga waxay ku sii oo ku horanayaan yani waxa weeye dhulkii gaalada dhulkii gaaladay ku yaacayaan ilaa qaarkood waxa weeye ubadkoodii iyo reerahoodii iyo carruurahoodiiba u rareen waxaasoo dhanna waxaa loo marayaa waa ceesh yaro adduunyaa ah weeyi waa wax suuli lala galo oo lagaga soo baxo ama la gashado oo yacni la idleeyo waayo ruux kastoo adduunyada u tacab badan oo xoolo badan leh yani maxaa ka raacaya markaysaga addunyadii ma mid baa waxa weeye qabriga markaysaga lala gelinayaa sariiro ma mid baa lala gelinayaa firaashyo ma ruux baa eh, xabaashiisu xabaasha ruuxa kale ka weyn tahay sawisku si loo qodi maayo kii boqorka ahaa kii qaniga ahaa kii taajirka ahaa kii faqiirka ahaa ya mid walba yani ka loo qodayaa waxa weeye wax xabaal yar un baa loo qodaya xabaal yaroo dherarkiisa la eg ama laba dhudhuna ah, ama markaysaga wax la mida saddex dhudhuna ah baan ujeedaa ayaa loo qodaya xabaal yaroo saddex dhudhunaa ah loo qodaya xaggana wax yar weeye waxa loo qodaya camalkiisa ama u ballaarinaya ama ku diiqaya ku cidhiidhiyaya camalkiisa ama u goglaaya ama waxa weeye markaa oo sabab ugu noqonaayo in loo goglo ama sabab ugu noqonaayo in lagu ololiyo waana markaysagaa noloshii adduunyadu waa maalmo kooban inamaa nacudu lahum caddan baa ilaah yidhi wax kaleba maaha waxaanu u tirinaynaa tirin maxaa la tirinayaa cimrigu gebigiisu waa tirsan yahay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen inamaa nacudu lahum caddan waxaa loo jeedaa neeftaa la tirinaya inta goor ee aada neefsanaysaa tirsan addamarta inta goor ee aada neefsanayso ayaa tirsan saas aawadee neefta markaad sare u jiidana cimrigii qayb baa tagtay markaad neefta soo tuurtana qayb baa cimrigii tagtay bal maxaad nolosha caynkaasa kaga daali maxaad maharakada u mari maxaad gaala qulullay ka dooni yani waxaa weeye dad fara badan waxay raadinayaan oo isleeyihiin markaysaga ceesh yar markaysaga oo soo qaado oo waxa weeye ka doono ceeshkaa weliba iyadaan loo eegayn xalaal iyo xaaraan midnaba loo eegayn ayaa mahaarigtaa loo maraya waxaana laga yaabaa dadka qaarkood dee waxa weeye yani xoolaha inay uga khayr badan tahay caydhnimadu dadka qaarkood ladnaanta ma xejin karaan hadday oog xoogaa yaroo xoolaa helaan qaar baa gaaloobaya oo diintaba ka baxaya kibir daraaddeed uga baxaya hadda ma markaa saas aawadeed waxaa loo socdaa waxay tahay waa higilkii gaalada in la farabadiyo waa dhulkii gaalada markaysagaa in la qabto odayaasha qaarkood markay eh, cimrigoodii intay ku qaataan markaysagaa dhulka gaalada oo ubadkoodii iyo geeyaan ayaa waxay odhanayaan yani marka ajashu ka soo dhawaato ha igu aasina markaysagaa dhulkane maydkayga qaada oo igu aasa dhulkii muslimiinta oo dhulka muslimiintu kaad kaga tagtay soo maaha dadkaagiina aad ka kaxaysay ya haddaad noloshaadiiba kala tagtay yani baktigaaga maxaa lagala soo doonaya meel waliba oo dhul ilaahay ma halkaa baa lagugu aaso maxaa xoolaha markaysagaa kumaankunka doolar maxaa loo khasaaraynaya yani waxa weeye waajibku wuxuu ahaa markii hore inaan dhulkaa ku sugnaan oo yani markaysaga hore aad uga soo haajirto dadkaagana aanad geyn waajibku saasu ah waajibku sidaas ayuu ahaa ciddaad geysayna dembigooda waxaa laga yaabaa inaad waxa weeye markaysagaa qayb weyn ku yeelato waxay noqon doonaana ma ogid nebigu wuxuu inoo sheegay qofku markuu dhinto waxaa loo qoraa waxyaalaha camalkiisa usoo socda waxaa ka mida ubadkiisa oo usoo duceeya ubadkaagii haddaad gaalo u loogtay oo gaalo u geysay oo dhalashooyin iyo jinsiyado gaalo oo aada u qaaday dee waxaa weeye inay gaalo ku dambayn doonaana ma ogin tafiir muslimiina inaad yeelan doonto kama warqabtid imika iyagoo muslimiina ka tagtay laakiin maxay ku dambayn doonaan markay halkaas ku dhalaan gaaladu waxay yidhaahdeen qofkan weyne noo yimi rajo kama qabno ka uu dhalana waa ku loolamaynaayo boqolkiiba konton weeye xaggiisa inuu u dhaco iyo inuu xagga yaga u dhaco laakiin kaasi kuu sii dhalo annagaa iskale yani iskuma haysano ka weyne noo yimi rajo kama qabno inuu annagana raaco diinteeda qaato ka uu sii dhalana waa boqolkiiba konton inuu annagana raaco iyo inuu waxa weeye xaggiisa u dhaco laakiin kaasi kuu sii dhalaa iskuma haysana annaga iskale saas aawadeed iminka bilaadka gaalada yani waxa wey ilmo yar keeni kartid ruux weynoo ka yimi ruux weynoo yimi hadduu ka tago waxa weeye marka dhib uma arkaan laakiin ilmaha yar waa lagugu qabsanayaa adigu haddaad dunto iska tag lakin ilmaha ma qaadanaysid baa waayo ilmuhu waxa weeye waddanku ku dhashay annaga markaysa markaa ilmaha wadanka yani waa muwaain isagaa kaaga xaqnimo badan qofka weyn hadday doonaan jinsiyadda waa ka qaadi karaan laakiin qofka yare ku dhashay waxay leeyihiin wuxuu la xuquuq yahay qofka britishka ku dhashay wuu la xuquuq yahay saas aawadeed jinsiyadda lagama qaadi karo waalidkuna xataa ma kaxaysan karo ma qaadi karo waxaa la sababay waa alkaas jinsiyadda gaalada la qaadanayo waxa weeye waa higilkii gaaladoo la farabadinaayo iyo dad fara badan oo muslimiin oo loo sababaayo gaalnimo wallahu lmustacaan walaa takunuu min almushrikiin ah, waxaa soo arooray xadiiu nabigu yihi salى اllahu aleyh wasalam waxa uu yihi almuslimu ahu lmuslim akhawani nasiraan in allaha laa yaqbal cmla min cabdi ida aslama aw yufaariq almushrikiina ila almuslimiin qofka muslimi qof kale muslimkaa waa la walaal waa laba walaal oo isu gargaaraaya ilaahay kama aqbalaayu rasuulku yidhi salى اllahu alayh wasalam qof muslima wax camala markuu islaamay dabadeed ilaa uu gaalada kaf ka yimaado oo u soo hijroodo muslimiinta ilaa uu usoo hijroodo oo taasi ay dhacdo wax camala ilaahay kama aqbalaayo xadiikaasna waa xadiis saabita marka waxa weeye joogitaanka joogaayo ee lagu nagaanayo ee la degayo ee laga mid noqonayo ee jinsiyadooda iyo dhalashadooda la qaadanaya waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn ayay ka mid tahay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu jaabir ibni cabdillah waxaa laga soo wariyey ilaa rallia ka noqdee qaala inuu yidhi ata nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebiga waxaa u yimi rajulu nin baa u yimi faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahay uma almuujibataani maxay yihiin labada wax waajibiyaah ee bimacnaa midna naar waajibiso midna ay janno waajibiso faqaala wuxuu ihi man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna ku kastoo dhinta isagaan ilaahay waxba ugu shariig yeelayn oo la wadaajinaynin dakhala aljannata jannaduu gelayaa waman maata ku kastoo dhinta yushriku billahi shay-an isagoo ilaahay wax la wadaajinaaya dakhala annaara naartuu gelayaa akhrajahu muslimun fi liimaan muslim baa ku soo wariyey kitaabka kitaabu ee saxiixiisa ka miduu ku soo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa tawxiidku inuu yahay shay waajibinaya janno gaalnimaduna inay tahay shay waajibinaya naar wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed canhu sheikhu musanifku wuxuu yihi xafidahu اllah canhu jaabir bni cabdillah waxaa laga soo wariyey ayضa lagu noqoy radia allahu canhu ilaah rallia ka noqday qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama waxaan maqlay rasuulkii ilaahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man laqiya allaha ku kastoo allah la kulma laa yushriku bihi shay-an isagaan waxba ugu shariig yeelayn oo la wadaajinaynin dakhala aljannata jannaduu gelayaa waman laqiyahu ku kastoo allah la kulma yushriku bihi xaal uu la wadaajinayo yani allah cid uu kale uu la wadaajinayo wax uu la wadaajinayo wuxuu la gaarka yahay cid kale la wadaajinayo dakhala naara naartuu gelayaa akhrajahu ayضa waxaa soo saaray lagu noqonya muslimun muslim baa soo saaray fi liimaani kitaab liimaan ayuu ku soo saaray marka almuhim xadiidkii hore ayuu la macno yahay waxaanu tilmaamayaa ruuxu hadduu tawxiid ku dhintana iyo ilaahay isagoo waxidaayo keliyaynaaya hadduu ku dhintaan waxba ugu shariig yeelaynin jannuu gelayaa xataa dembiye waaweyn hadduu ku dhinto isagaan ka toobad keenin jannada kollayba waa gelaya walow dibba ha ka galeen hadduu xataa hor ka geli waayo jannada waa ku dambaynayaa uun inuu hor ka galana waa laga yaabaa laakiin ruuxa hadduu ku dhinto shirki akbar gaalnimadii weynayd isagaan ka toobad keenin oo gaal ah hadduu dhinto naartuu ku waaraya abad alahbaad aqsaamu shirki kaiira sheikha musanifku wuxuu yidhi xafidahu llah qaybaha shirkigu kaiiratun waa fara badan tahay dakartu minhaa waxaan ka sheegay buu yidhi arbacata cashara nawcan afar iyo toban nooc baa ka sheegay ama qaybood marka afar iyo tobanka qaybood sidaynu arki doonno way isku noqnoqonaysaa waxoogaa taqsiimku daqiiq maaha waynu tilmaami doonaa in allah wa hiya noocyadaasi shirkiga ka midka ahi kow shirkun fi rububiya rabbinimada in eh, wadaajin la geliyo rububiyaduna waxay tahay waa afcaal ullah waa ilaahay ficiladiisa sida inuu wax abuuro sida inuu wax arsaaqo sida inuu wax dabero isagu maamulo waa ashyaadaas marka ficiladii ilaahay in loo rumeeyo cid kale inay la wadaagto waxay noqonaysaa shirkun fi rububiya wadalika taasi shirkiga rububiyada yani lagu shariig yeelaa ka an yactaqida waa sida inuu ictiqaadiyo rumeeyo shaksun ruux uu rumeeyo ana ayr allahi ilaahay cid aan ahayn yakhluqu inay wax abuurayso aw yarzuqu ama ay wax arsaaqayso ay wax quudinayso aw yuxyii ama ay wax noolaynayso aw yumiitu ama ay wax dilayso ilaa hayri dalika taas waxyaalo aan ahayn oo kale lagu daro oo loo idaafeeyo oo min sifaati rububiyati ka mida sifooyinka rabbinimada marka almuhim ilaahay keligii isagaa wax abuura isagaa wax arsaaqa isagaa wax dabara xataa mushrikiintii carbeedna taa waa rumaysnaayeen inuu ilaahay la gaar yahay afcaashiisa qul man yarzuqkum min الsmاءi wاlarضi am man ymliku الsamca wاlabصاra wman yukhrij اlxaya min almayiti wayukhrij اlmayita min alxayi wman yudabir اlأmra fasayaquluuna allah ilahay wuxuu inoo sheegay shantaa umuurood haddii la weydiiyo gaaladii carbeed oo lagu yidhaahdo yaa wax arsaaqo cir iyo dhulba idinka arsaaqaaya yaa maqalada iyo aragtiyada mulkiyo hanta yaa wax dhintay wax nool ka soo dhex bixiya wax noolna wax dhintay ka soo dhex saara yaa umuuraha maamuloo debera makhluuqaadkan cidda markaa maamulaysa wa waayo ee cid noolaynaysa ee cid dilaysa ee cid waxa weeye e cisaynaysa ee sharaf siinaysa ee cid dullaynaysa ee cid mulki siinaysa boqortinimo siinaysa oo cid ka siibaysa haddii sidaa loo weydiiyo waxay odhanayaan baa la gaaladii carbeed fasayaquuluuna allah yacni ilaahay baa umuurahaas oo sameeya marka rubuubiyada inuu ilaahay la gaar yahay oo loo gaar yeelo ayay rumaysnaayeen muslimiinna kumay noqon marka haddii ilaahay rabbinimadiisii loo gaar yeeli waayo oo wadaajin la geliyo oo la yidhaahdo caalamkan waxa maamula weli hebel ama sheekh hebel kuu doono mulki uu ka siibaa kuu doono mulkiguu siiyaa kuu doono madhalays buu ka dhigaa kuu doono ubadkuu siiyaa oo ku arsaaqaa kuu doono waa bogsiiyaa kuu doono marka waxa weye caafimaad buu siiyaa kuu doono cudur buu u keenaa kuu doono dhibaataduu ka faydaa de waxay noqonaysaa shirki iyo gaalnimo waa ilaahay oo loo shariig yeelay bay noqonaysaa gaalnimadii mushrik alcarab gaalnimaday gaaloobeen oo bere la dheeraysiyay noqonaysaa maantana dad muslimiin sheeganaya ayaa waxay rumaysan yihiin yani ilaahay afcaashiisii inay cid kale la wadaajiyaan saasay caqiidaysan yihin oo rumaysan yihiin laba shirkun fi luluhiya nooca labaad waa shirke ilaahnimada ku saabsan bimacnaa cibaadada cidda la caabudaayo shirki ku saabsan oo ilaahay cid kale in lala caabudo yani shirkun fi luluhiya waa saas wadalika kaan yactaqida shirkun fi luluhiya iyo shirkun fi lcibaada waa isku macna wadalika kaan yactaqida taasi waa sida inuu ictiqaadiyo oo rumeeyo shaksun ruux ana hayra allahi ilaahay cid ahayn yaduru inay wax dhibayso aw yanfacu ama ay wax anfacayso aw yashfii ama ay wax bogsiinayso biduuni idni min allah ay ku baqsinayso iyadaanu ilaahay markaa fasixina ogolaan iskeed inay cid markaa waxa weye u dhibayso iskeed inay cid u anfacayso waxaanu ilaahay doonay in lagu anfaco inay ku anfacayso cidday doonto inay bogsiinayso biduuni idni min allah ilaa hayri dalika taa waxyaalo aan ahayn oo kale lagu daro oo min صifaati اlulohiyati sifooyinka ilaahnimada ka mid ah calaa kulli xaal taqsiimka waxyaalaha uu sheegay hadda shirki fi luluhiya way calaa kulli xaal umuuraha uu sheegay oo ictiqaadka u ictiqaadinaayo ruuxu inaan cidan ilaahay ahayn wax bogsiinayso ama wax anfacayso ama wax dhibayso iskeed inay wax u anfacayso ama u dhibayso ama u bogsiinayso waa afcaashii ilahay wax ku saabsan oo cid kale loo rumaynaayo marka waa shirku fi rububiya ha yeeshee shirku fi luluhiya wuxuu laasimsanayaa shirki fi rububiyana waa laasimsanaya waa ka dhalanay marka nawcan maa daqiiq maaha saas aawadeed shirki fi luluhiya in ilaahay cid kale lala caabudo weeye anwaacda cibaadaadka sida gawraca nadarka istiqaasada sujuudda yani marka waxa weeye isticaanada isticaadada anwaacda cibaadaadkoo cid kale yani markaa loo sameeyo ama loola sameeyo cidaan ilaahay ahayn lala wadaajiyo ayay tahay shirkun fi luluhiya laakiin shirku fi luluhiya waxay laazimsanaysaa shirkun fi rububiya waa laazimsanaysa nooca saddexaad waa shirkun fi lasmaa'i wasifaat waa shirki magacyada ilaahay iyo sifooyinka ilaahay lagu shirki sameeyo oo cid kale lala wadaajiyo bimacnaa loo rumeeyo inay cid kale la wadaagto wadalika kaan yasifa taasi waxay tahay siduu inuu sifeeyo weeye shaksun ruux bacda khalqi illaahi kaan yaifa waa inuu sifeeyo shaksun ruux bacda khalqi illaahi khalqiga ilaahay qaarkood bibacdi sifaati sifooyinka qaarkood inuu ku sifeeyo weeye alkhaasati billaahi tacaala sifooyinkaasoo ilaahay ku gaara ka cilmi اlgaybi maala waa sida cilmu lgaybka oo kale sida inuu ilaahay og yahay wax kasta inuu ka warqabo maala ay yumailu maala tusaalan tusaalaynaya ilaa ayri dalika waxyaalo kale lagu daro oo loo idaafeeyo min sifaati rabbina ka mida sifooyinka rabbigeen subxaanahu isaga xumaan ka dheer sifooyinkaasoo alkhaasati bihi ilahay ku gaara marka shirki fi lasmaai wasifaat waxay noqonaysaa sifooyinka iyo magacyada uu ilaahay la gaarka yahay in loo rumeeyo inay cid kale la wadaagto sida cid kale in lagu magacaabo allah ama cid kale in lagu magacaabo alraxmaan ama cid kale in lagu magacaabo rabb اlcaalamiin ama waxa weeye in loo rumeeyo cilmu lgaybka cidaan ilaahay ahayn inay og tahay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waalardi اlgayba ila allah waxaad tidhaahdaa ma oga cidda cirarka ku sugan iyo dhulka cidda ku sugan aybka ma oga aybka cidnaba ma oga allah mooyaane cid kale ma oga marka waxaa lagu xasriyey ogaalka aybka la og yahay ilaahay baa lagu gaar yeelay wacindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila hu ilaahay agtiisoo keliya waxa ahaatay cilmu اlgaybka ogaalka qaybka la og yahay rabbi uun baa og laa yaclamuhaa ilaa hu isaga mooyaane cid kale ma ogaan marka haddii loo rumeeyo cid kale qaybka inay si mutlaqa u og tahay oo caam ah waxay noqonaysaa shirki akbar waa gaalnimo weyn sifaadki ilaahay baana cid kale lala wadaajiyey waa shirkun fi lasmaa'i wasifaat sidaas yada ah weeyaan khasaaistuu ilaahay la gaarka ahaa ayaa markaa cid kale loo rumeeyey inay la wadaagto ayaa cid kale loo rumeeyey inay la wadaagto loo rumeeyey dadka qaarkood waxay ictiqaadsan yihiin oo ay rumaysan yihiin weli hebel sida jaylaani ama cid la midi inay wax walba og tahay wax walba ay taalacanayso markaasaa waxyaalahay u nisbeeyaan ay ku been abuurteen waxaa ka mida inay yidhaahdeen wuxuu yidhi yani jaylaani baa wuxuu yidhi bay leeyihiin ma odhane waa lagu been abuurtay wa aclamu cilma allahi uxsii xuruufahu waxaan ogahay cilmiga ilaahay oo xuruuftiisaan koobay xarafba ima seegin taasi maxay noqonaysaa waa shirki akbar waa gaalnimo weyn nebi moxamed sala allahu alayh wasalam yani ashyaada loo waxyooday mooyaane wax kale haybka kama ogayn qadarkaa loo waxyooday keliyuu ka ogaa caalimu اlgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtada min rasuul marka rasuulladuna qadarkaa loo waxyoodo keliya ayay haybka ka ogaayeen wixii kale waa ka daahnaayeen kamay warqabin saas aawadeed rasuul lahi moxamed sal اllahu alayh wasalam gabarh baa ammaantay markaasaa waxay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu ma fii hadin waxaa nagu dhex sugan oo nagu dhex jira oo dhexdayada ku sugan nebi og waxa berri jiri doona markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ku inkiray oo wuxuu idhi laa yaclamu ma fii hadin ila allah waxaa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga ayuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam marka waa inkiray waxaynu ogsoonnahay rasuul lahi mxamed sal اllahu alayh wasalam ah, yani gazwat اlaxzaab waxa uu diray ciidamada gaalada inuu soo basaaso oo warkooda soo sugo xudayfat bnu lyamaan mu odhan rasuulku sal اllahu alayh wasalam anaa taalacanayo ka warqaba oo wax kastay ku xanshaashaqaan ama ay ku tashadaan waan ogahay eh, xudayfat bnu lyamaan buu u diray markaasu wuxuu yidhi keen yacni warka yacni duulkan warkooda noo keen waxaad soo darrisiisa aad la timaadaan ayaanu jirin bimacnaa wax fal ahaa samayn wax ficil aha isku dayin sida inaad markaa yani wax disho iyo wax la mida saasuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam markii dambena cudayfat bnu lyamaan baa uga warramayay wakadalik waxaa dhacday caaisha oo ooridiisii ah waxay la socotay aswa ghazawaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida bay nebiga wehelisay marka dabeedna iyadoo dabadda ku yaro maqan oo korka qabatay ayaa la guuray ma ogayn nebigu sala allahu alayh wasalam in ooridiisii uu dadka ugu jeclaa oo uu zawjaadkiisa ugu jeclaa oo caaisho ahi in waxa weeye ay ka hadhay oo ay markaa banaanka ku yara maqnayd taas kama warqabin wuxuu islahaa yani awrka ayay saaran tahay buu islahaa yani waxa weeye taas waxay kutusinaysaa haybka nebigu sala allahu aleyh wasalam qadarkaa loo waxyooday waxaan ahayn inaanu ka ogeyn taasay kutusinaysaa ilaahay aayaadka qur-aanka wuxuu inoogu sheegay yani munaafiqiin madiine la joogta nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu munaafiqnimadooda ogayn wa xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa ahli lmadinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum yani waxa weye munaafiqiin madiine la joogta ayuu ilaahay wuxuu sheegay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inaanu ogeyn munaafiqnimadooda yani taasuu yani ilaahay sheegay marka kullu dalika waxay tilmaamaysaa cilmu lhaybka inuu ilaahay la gaar yahay ayay tilmaamaysa yani taas yada ah ayay markaa tilmaamaysa marka almuhim haddii loo rumeeyo cid kale inay haybka og tahay oo la yidhaahdo si mutlaqay haybka u og tahay waxay noqonaysaa gaalnimo gaalnimo ayay noqonaysaa saas aawade ahlucilmi waatay yidhaahdaan sida kutubta fiqiga qaarkoodba ku sugan oo fii baabi ridda ay ku soo وkadalika في kutub اlictiqaadna ay tilmaamaan yani ay yidhaahdeen ruux hadduu markaa waxa weeye gabadh guursado oo lagu yidhaahdo gabadha ayaa kaaga markhaati ahaa inaad guursatay ou yidhaahdo waxaan ku guuriyey bishahaadati illaahi wa rasuulih ilahay iyo rasuulkiisa iiga markhaati ahaa ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa iiga markhaati ahaa hadduu yidhaahdo kafar waa gaaloobaya oo wuxuu ku gaaloobayaa yani yani sheegista uu sheegay ama ictiqaadiyey in rasuulku sala allahu alayh wasalam gurkiisan uu og yahay maxaa nebigii oo dhintay sala allahu alayh wasalam dabadeed dhimashadiisii dabadeed ayuu wuxuu markaa sheegtay inuu ficilkaa uu sameeyo guursiga ah inuu nebigu ka warqabay marka waxa way milladii waa ka baxayaa ruuxaasi waa gaaloobayaa wuxuuna ku gaaloobayaa rumaynta uu u rumeeyey inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam haybka og yahay yani saas iyadaabay marka ahlucilmigu yani nasgareeyeen <clears throat> shirkun akbar nooca afraad shirki weyn huwa shirku lictiqaad waa shirki ictiqaadka ku saabsan oo yani waa shirkiga markaysaga yani gaalnimada ah wa mukhrijun min almilla waa mid qofka ka saaraaya diinka waa shirki xagga caqiidada galay marka wa huwa isagu mukhrijun waa mid qofka ka bixinaaya min almillati diintu ka saaraya nooca shanaad shirkun asqaru waa shirki ka ka waabsan ama ka yar kaasoo xagga yaraanshaha ka habeen xigaa ama uga yaro dhow yahay huwa riyaau istuska weeye waa huwa markaysaga yani riyaagaasi hayru mukhrijin waa midaan qofka ka saarayn min almillati aan diinta ka saarayn bimacnaa diinta si dhammaystiran ugama saaraayo walaakin tajibu tawbatu ha yeeshee waxaa waajiba toobadkeen minhu laga toobad keeno shirku asqarka ama riyaaga laga toobad keeno ayaa waajiba waatuu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar qaaluu wama shirku lasqar waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga kiisa ka weyn ka yar ama ka waabsanoo xagga yaraanshaha ka ka xiga markaasi shirku asqarku waa maxay qaala alriyaa waa istuska ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam shirkun khafiyun nooca lixaad waa shirki qarsoon wa huwa an yacmala inuu sameeyo weeye alrajulu ninku limakaani arajuli yacni meesha ninka joogo daraaddeed inuu wax u sameeyo ama nin inuu meesha joogo daraaddeed samaynta uu wax u sameeyo ayaa waxaa la shirki khafi wa huwa ariyaau ayda lafdiga iyo erayada kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid yani shirki khafi iyo shirki riyaa waa bimacnan wa huwa ariyaau aydan waa istuska weeye in cibaadadii ilaahay lagu caabudaayey cid kale la ysku tuso oo manzilo iyo sharaf lagaga doono wa huwa kamaa calimta waxa uu ahaaday kaasina sidaad markaa garanaysaba aad hore usoo garatay ayra murijin ayru mukhrijin min almillati ayru mukhrijin midaan qofka ka saarayn min almillati aan diinta ka bixinayn oo ka saarayn walaakin tajibu tawbatu ha yeeshee waxa waajiba tawbad ayaa waajiba minhu laga toobad keeno ayaa waajiba shirki khafi baa la yidhahdaa kaana shirkiga khafigiina waxa wey waa riyaaga waa shirkiga qarsoon bacdi culamada ka mida waxay yidhaahdeen shirki khafi waxaanu ku magacaabaynaa annagu shirki kasta oo qarsooni u dhacaaya ayuu markaanu ku magacaabaynaa marka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood shirki khafiyo akbara oo ictiqaadkii la qarsanaayo oo kale shirki khafiya ka dhigayaan iyo munaafiqnimadii la qarsanaayo oo kale iyo shirki yani markaa khafiya oo isagoo qofka diinta aan ka saarin oo riyaaga ah laakiin isticmaalka culamada badankoodu ay isticmaalaan yani shirki khafi waa inuu la macno yahay riyaaga laftiisa inuu la macno yahay oo uu asqar yahay weeyaan walaakin tajibu tawbatu minhu ha yeeshe waxaa waajiba in laga toobad keeno yani dunuubtao dhan waxaa waajiba in laga toobad keeno shirkun ictiqaadiyun nooca kale waa shirki ictiqaadka loo nisbeeyey huwa shirku labaru waa shirkiga weynida badan wa huwa shirkiga ictiqaadiga ahi mukhrijun waa mid qofka ka saaraya min almillati diinta ayuu ka saaraya oo si dhammaystiran uga wada bixinaya waalciyaadu billaah magangalkuna yani ilaahay baa la magan ay kaa'inun billaah yani ama mutacalliqun billah yani magangalka allah baa la magan oo cidda la magan gelaya ay tahay in la magan galaa waa allah oo bimacnaa aynu ka magan gelaynaa shirkiga shirkun camaliyun nooca kale waa shirki camalka loo nisbeeyey iyo ficilka wa kullu camalin waa camal kasta oo xakama calayhi sharcu sharcigu ku xukumay alislaamiyu sharcigaasoo islaamka loo nisbeeyey bishirki shirki uu ku xukumay kadabxi sida gowraca ligayr illaahi ilaahay cid aan ahayn wax loo gowraco wanadri iyo sida nadarka ligayr illaahi ilaahay cid aan ahayn loo nadro iyo wagayri dalika iyo waxyaalo aan taas ahaynba shirki camali culammadu waxay u isticmaalaan laba marka isticmaal oo kala duwan culamada qaarkood shirki camali waxay ku ilaaqaan umuurta markaa dunuubta ah ee camalka maxdiga iska ah bay shirki camali ku magacaabaan ee shirku asharka ah camalina waxay uga jeedaan waa camaliyu maxdun waa camali saafi ah oo aan inaba shaa'ibat lictiqaad aynay ku jirin wax baraxa oo ictiqaadi aanu helin